الله الرحمن الرحيم imaam nawwi radia allahu tacaala canhu ardaahu waxaa siri watukrahu waxaa la nacay asalaatu salaad aa la nacay cinda alistiwaa'i qoraxda ekaashaheedii agteeda ilaa yawma aljumcati jumcada maalinkeedi tugrahu waxaa la nacay asalaatu salaada ah la nacay cinda alistiwaa'i ekaashada agteedii qoraxda markay ekaato waxaa la nacay macnaha karaaha xaaraam e macnaha xaaraam waaye alawada tugrahu salaatu salaada la nacay karaahata taxriim karaahata taxriim ayaa loo nacay cinda alistiwaa'i cinda istiwaa'i shamsi qoraxda markay samada dhexdeedii ay soo gaarto abd sama bartankeedii markay timaada bartankeeda ada ada bartanka mitaneno nus ka nus bartanki dhexdeedii markay timaad samada dhexdeedii markay timaad abd samaa ay tiraa carabta yani salaad la dugto oo yani waa la nacay salaada la dugtay inay kuwe waaye waanu imaan doonaan sawaaba salaad iyo sababta aan sabab aan ahayn ilaa ywma aljumcati jumcada maalinkeeda maahan wabacda subxi watukrahu salaatu salaad ala nacay bacda subxi subaxa salaadiisii bacdigeedii in la dugto waa la nacay xataa tartafica ashamsu qorahda intay ka kor ka rumxin yani qadar rumxi intay kor tukrahu salaatu salaada waa la nacay salaadaa la nacay bacda alcasri casirka bacdigiisii macnaa oraxda markay boorowdo bacdigeedii oo ay ku dhawaata dhacid oo welina ay dhacin oo gabalka kulligii aan gelino laakiin dhacid waxba unineen wax kaas adugta waa la nacay xataa tagruba intay ka dhacdo oo godkeed ay ka gasho oo gabalka dhammaantiis waxba iska helin ilaa waaa lisababin aloo naxiyey ilaa lisababin ma ahane sabab salaadii halka lanacay lasheeg waaye meeqa waaye saddex salaadood waaye shan salaadood waaye saddex inta had uu sheegay shan waaye salaada la nacayatii oo sabab aan lahayn waaye sababteedii haddii yani muqaarin ay tahay amase muqadam sabr mutaqadim hadday tahay banaan sabab ilaa sababin maane sababkaas ki waay sababti oo mutaahirka aan ahayn ama mutaahirka kaadaan soo sheegna waay waa imaadoona kafaaitatinba waay salaadii qadaa ee waay taasi banaan waa la dukahaa wakusuufin orax madoowaadkii waay ama bil madoowaadkii waay orax madoowaadkii lakuwad maxaa yeelay bisha waktigeeda waa furan yahay watiga madoobayso وتحyة وksuuf ksuuf الشaمس qoرxdii madoobaadkeed u ahay وتحyة تyة mididkii u ahay وasaydaة شhukri shukriga saydadiisii u ahay waas kuli maahane waa la duki karaa وilaa ilaa maxaa la yidhi lisababin ma وilaa في xarami maka maka xaramkeedii maahane calى الصaحيiحi malan qabano manigeedii saan waayo fisiray ubaahan tahay intaa ubaahan yihiin manaha hadda waxa waaye tukrahu <clears throat> salaatu cinda alistiwaa ilaa ywma aljumca wabacda subx xataa tartafica ilaa inta laga soo gaaro wailaa fi xarab cala saxiixi subana salawaat ullaahi wasalaamu alayh waxaa siri aلsalaatu kuluhaa khayr salaada dhamaanteeda khayr waay khayr way kulliged badkada ama yaraysta salaad kulligeedi khayr waaya nabiga s slaatusalaam ama badkada ama yaraysta haddii adiga oo weysaba aad rabtid aw imaana iska duko salaad mطlaqa iska duko haddii ba ka gaari karto salaada mطlaqa ah macnaha waxaa loo wadaa kuwa asbaabta aan lahayn oo asbaabta aan lahayn iska duko yani wixii usalli rakcatayn lilahi tacaala usalli rakcatayn lilahi tacaala wakti kasta salaad waa furan tahay maxaa yeele kulligeedii waxaa siri subana alayhi salatu salaam khayr waaye ilaa xadiiskan soo imaaduuna maaha kullahaa khayr waaye aw imaan haddii weysa bakabti duko salaad mutlaq ah bilaa xisaab isku duko waxaa leedahay usalli rakcatayni allahu akbar uصلي مئة عشر ركعات الله أكبر uصلي مئة ركعة الله أكبر uصلي ألف ركعات الله أكبر dabartaa waay aad iirtid lama kun hadii gaari زين العابدين يكون مدك جرنه صحيح رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه وبركاته كل مدك جرنه رابعة البصرية كل مدك جرنه dadkaasay ahayn ilaahay jidkooda fiicnaay cibaadadoodo kale alla na siiyo ku macaan tahan yahin wakti kasta cibaadada waa kaas kun hataa iska duko marka waa sl dukaha su-aal ku jira kun dukaha waa la xeran karaa laakin si xeranta seelaysaa lama rakac ba atexyaad oo fariisay fi kuli rakcateen loo fadhiisto waa atexyaad fi kuli rakcateen atexyaad loo fadhiis oo fadhiisto fi kul kun rakaad xerati ama boqol aad xerati ama taman aad xerati hal mar yani salaa nafsiga halaa ka dhigi kartaa ku banaan yahay axaadiisaa ku imaan doonaa waa lahaaya laakin sidii afdalka waxaa waaye fi kuli rakcatayni haddii aad siyaad fadhiisatid rakcatayn walbana kasalaan naqso afkana fiican sidii fiican oo afdal eh waxaa waaye lama rakac duko haddii atixiyaadso maldhahino atixiyaadka haddii darteed atixiyaadka iska yani aad ku lama rakac baa ka atixiyaadsiyey haddana waa joogsiyey adoo salaan naqsan haddana waa sii wadi kuna niyaysatid mogta saa xisaabaysa sidii afdal waxa waaye haddii atixiyaad fadhiisatid lamadaa rakac kasalaan naqso haddana way kala wajahso taas afdal ah eh. ramadaan ma loo afdal ah xadiidkaa ku mid ay buaari iyo muslim waa qabaan maxaa la yidhi suubanaa hili yani tukrahu salaatu yani walanacaa kaas <clears throat> cinda alistiwaa'i ilaa ywma اljumcati wabacda subxi xataa tartafica shams karumxin walcasri xataa taqruba kaas mm. salaadaas nabiga khayr waaye kulligeed khayr le waaye ama badsada ama yareesta idinkale waay maxaa yeelay haddii bawensa qabtid iska dudukacaw e maalin bilaa xisaab inta ilaa hal rakac la dugto ma banaana hal rakac ma jirto watarkaa waxaa ahayn hal rakac kaliyeed lama lamaa loo duka karaa lama lama waa la wadaa taman rakac lama rakac kiid boqol konton wad haddii rabtid laakin rakac keliya mal arkin oo salaad lihira salaad rakacee keligeed ma jiro ma banaana waxaa yani banaan ah fadli badan rakac walba laga atixiyaadsado oo laga salaanaqsado taasaana afdal ah sida fiican laakiin yani shan makaan salaad haddii siri nabiga kulligeedi kheer waaye oo xadiidka imaam naweyne yani qowlkiisi saa isleeyahay yani shan meel salaada oo dignoosho shan meel ugu dugtoonaaw laba meel shan wakti ugu dugtoonaaw iyo lama wakti uu shan meel ugu dugtoonaaw lama waxay xaaraam kunaqahaayaan bilficli saddexne waxay kunaqahaayaan bilwakti ay ku wakti xaaraam naqahaayaan lama bilficli ay ku xaaraam naqdaan bacda salaati subxi ma dhahino kaakaas cinda alistiwaa'i waxaa waaye yani t yani ahayd bilwakti ay ku xaaraam ahaay cinda اlistiwaa'i ma dhahino imaam nawowi tukrahu الsalaatu cinda اlistiwaa'i cinda اlistiwaa'i yani waxa xaaraam ku naqaa bilwakti ay ku xaaraam noqotay waktigaa istiwaa itimaado shaydaanka a madaxa usoo dhigaa geesihiisi asdhexmarihaa waktigaasi usaa yani dadkii usujuudi jireen oraxda usujuudi jireen waktiay usujuudayaan waay taas in laga dheeraada taas anu keeni doonaa insha allah bilwakti waay kuwaan istiwaa waxuu xaaraam naqday bilwakti saddexdii bilwakti u xaaraam naqahayn waay wa bacda subxi subaxa bacdigiisni waa xaaraam naqataa salaadii xaaraam naqataa maxay ku xaaraam naqatay idana bilficli ninka subax dukanin sunadii sra waa iska duki karaa wixii hadiis rawo laakiin markii subax mar ay ka dhacdo salaad subax asdugto salaad oo bilaa sabab ah asdugtu xaaraan waaye bilficl lama waay bilficli bacd alcasri iyo bacd yani subxi kaas saddexna waxa waaye bilwakti ay xaaraam ku noqdeen qaacidadiyasaane saddex waxay ku xaaram naqaayaan yani ay ku xaaram bilwakti zaman zaman ay ku xaaram naqaayaan bacd salaat alcasri si hadda sheegidoona waaye markaas mutlaqaan markii limo hmm. maxaa cinda alistiwaa ilaa yawma aljimca waxaa laga reebay istinoodii aa laga soo reebay istiwaha yani salaadan dhan waxaa laga soo reebay akraahayaalkoodii yawm ljimca zaman hal zaman zaman haddii zamanna waa lagu reebay waa jimcada maalinkeedii toona waxaa lagu reebay makaan a lagu reebay ilaa bixarami makata fiirda bixarami makata maka xaramkeedii maahane masjidulxaraamka iyo maka wixii gaaraheede xaram dhan dhamaantiisi toona yani waaa lsoo la reebay makaanka oo maka waa lasoo reebay jimca maalinkeedin waa reebay toona zamana kureeban toona yani waaa kureeban yani makaan oo maka ah eh. inta waasocota aan iskula insha allah waa toosi mhm. doontiin shan shan meel salaada ka digtoonaaw inaa ku tukatid salaad bilaa sabab maxaa yeelay maxaa loo digtoonaa aan kulea digtoonaanta xasanaad ba ka helaysa tukatid cinda istiwa sunatu dukantid oo bilaa sababe xasanaadka maheled waa ku dambaabay macnaha faa'ida ka maheleyso xasana iyo sawaabba lagaasii ahay laakin dembige kaasoo gaara xaaraam waay xaaraamna maxaa ahaa yani yani waa isk waa isku ciqaabaayey maeno ciqaab aslahay si usuulka qabo waa kaas waa ku dambaabaysaa xasanana kama heleysid falidoodii xasan lama helaayo dembi maaha inay wax kale oo kaasoo gaaraya ma leh tukrahu salaatu cinda alistibaa'i waqtu listibaahi waxa waaye oraxda markay samada berberkeedii ay joogto oo samada dhexdeedii ay joogto istiwa la yidhaahaa istiwakaas wakti latiif e waaye e macnaha waxa waaye salaad kaamil oo la dukado ma gaari karo waktigaas wakti yar waay wakti latiif e waayo salaad oo kaamil ah ma laga gaari karo oo la dugto ma gaari karo markaas ma gaari karo waxaba yani la diidaay waxaa la diidaaya waxa waaye xerashadeedaa la diidaa xeradadeedii aa la diidaa inaa yani sujuudkaas oo shaydaan dadkaas waktigaas sujuudayaan oo iyadoo sujuudayaan lawaafaaya la diidaa in lawaafaay aa ah, la diidaa xikmada taa waay macnaha salaad waqtlistiwaa laduuto xaaraan waay kalaada taxriim waaye macnaa xaaraam yaalkaa kale ay xaaraam ansaxaayo hadda xaaraam waayaa la heli xaaraam ansaxaayo iyo xaaraam aan ansaxeynin tan waxa waaye xaaraam ansaxeynin xaaraam yaalka ansaxeynay ku jirtaa minhaajka dhamaanta waa kena xaaraam ansaxaayo xaaraam insha allah waa imaan doonaa xaaraamka ansaxaayo waxaas kami a kamid ah mara xaaraam oo booli aad ku dukato waa ka ansaxay salaada laakin sawaab male yani so ansaxay salaada dhulka aad ku tuka makaanka aad ku tukahaysaa xaaraama mininkaadi dhagaxa ku jiro xaaraam waaye nimankaadi motanelihii ku yaal xaaraam waaye salligaad dhigahaysid yani waa kaas ad saarata mininkii dhulkii tukahaysaa xaaraam minankaan booli waaya dadka hadda mina makahaasta camalka qaba salaada la dukaaya xaaraan waaya laakin waa ansaxay salaada xaaraamka kala baxaa xaaraam ansaxaayo miaal bacdu miaal le waaye ay xaaraam ansa hadda intaan xaaraam waaye salaadii aasi shantaas wakti la dugto xaaraam waaye mana ansaxaayaan salaadana maku ansaxayso maku jirto maxaa fasaad waay waa fasaad hmm ma guntamayso ali laa tancaqid salaatu salaadii ma guntamayso macnaha ma jirto cibir way xaaran waay ilaa yawm ljimca maahane haddii maalin jimca ay tahay waxisra waa dukala oo sunna ah walow fi waqti istiwa waa dukaa jimcada maalinkeedii waa la istisna waa la soo reebay macnaha jimcada maalinkeedii waa la soo reebay waa la soo reebay waa la soo reebay macnaha haddii niri unanka haddaas niri salaada mamnuuc waaye xuquuqaada eh, lasoo sheegay mamnuuc waaye ilaa yani waxaa lasoo reebay zamaan iyo makaan a lasoo reebay hal zamaan hal zaman iyo hal makaanna waa lasoo reebay tan zamanka lasoo reebay jimcada waaye makaanka lasoo reebine zamaanka waxa waaye cinda alistiwaa'i yom ljimca yom ljimca waa lasoo reebay waa istina macnaha iida salaadii halkii sababta lahaayeen waa la duki karaa naaw salaadiyaalka oo mutlaqada dhan jam waa la duki karaa hataa cinda alistiwaa waa la dukaa hataa cinda alistiwaa markay samada dhexdeedii ay timaado nuskeedii oraxda ay joogto waa la dukaa yawma aljimca oo aroori abu daawud yani aswariyey waxaa lu yani karaaha la-aanteedi waxaa lu cileeyey waa la cileeyey fuqahada waa cileeyeen xadiidkaas aluu cileeyey wa Hmm. maxaa yeele waxaa lu celeeyey waktiga gamaanyada ay imaahaysa waayo hadii jumcada masaajidka fadhisid gamaanyaa ku imaahaysaa haddii iska fadhisid haddii yani wax kale aad haynin yani oo waktiyaalkaas ka adkaa karto maxaa luu burihaa salaada burihaa sunada kaas ilaa qariibkaas timaada sunayta leh haddii gamaanya ka cabsatay markaas taasa sabab gamaanya imaahaysaa waa luloohaysaa maayo xasan waa lulinaysaa qalulamayo markaas waaa amri waxaa lagu burayaa suna fadhisaa waxaa la diidaa waysa kaa burayso hadii adiga maanyotid waawayska burayso haddii waysada burto waxaa ubaahaysaa tahaldi riqaab dadka inaad soo talaabsatid malaska fadhisay jimcadana waa mamnuuc xaaraama tahay dadka kood inaad soo talaabsatid waa la diidaaya haddii oo gamaanyootidne yani weslia kaa borita waxaa la arkaa yani inaad si kale u fadhisid si kale ay kaa naqato aa la arkaa taa daraadeedi waaa loo aloo yani loo sabab dhigay xadiidka riwaaya yani oo laga wariyey abu daawuud iyo magaciisii sababteedii waxa waaye oo loo baneeyey yani in sunada badso sunada maalinka jimcada maalinkii ijaala ajiibaya waay amaa makaanka waatan soo sheegnay waay ilaa fi xarami makata ma aho maka xaramkeeda maaha makaankaa ah waay hmm. waxaa iyada ilaahay ashrafe zaadaha allahu sharafan yani ilaah u ziyaadiyey intaa waay maka waay ma o tacdiiman alla u ziyaadiyo iyadana salaada dhexdeedii fi ay shayin oo yani awqaad wakti kasta oo waktiyaalka aad iyadana waa la dukahaa xaramal maka imka la joog la joogo waa la dukahaa taas banaan tahay ilaa fi xarami marka tamaane inta waay tukrahu salaatu raasaal nacay alima xarami marka tamaane waqti istiwaa maxaa la yidhi haddana wabacda wabacda subxi ma hoos imaamna wabacda subxi waqti istawi wabacda salaati subxi idan xaaraan waaye bacda salaati subxi salaada subax bacdigeediine watukrahu salaad salaadaa la nacay bacda subxi bacda salaati subxi subaxa salaadiisi bacdigeedii salaad oo soob lahayn in la dubto xaaraam waaye xataa tartafica ashamsu orada intay ka kor noqoto ka rumxin waranka carbeed qadarkiisii intay ka kor noqoto macnaha haddii dhulka luu suro waran carbeed joogiisii intaa waay xataa tartafica qadara rumxin rumxi qadarkiisii rumxiga qadarkiisii culamada mutaakiriinta waa kala yani shay ay ku ninba isku suuriyin duul waxay leeyihiin jooga oo maranka carbeed waxbaa nin nin joogiisii waaye oo todoba dhudhun macna todoba dhudhun todoba dhudhun intii todoba dhudhun hadin lahaa fi ra'yi lceyni ishaada aragtaleedii haddii daydid oraxda hadihii kor usoo kacday qadar todoba dhulun camal markay gaarto markaasi markay kor unoqoto ilaa todoba dhulun todoba dhulun markay kor unoqoto halhaag aa la yihaha qadar rumxin balanka carbeed macnaha fi isha aragtadeedii halaad markay gaarta inta qadar rumxin ilaa lisababin ma aneem rumxigii bacdii culamada dambaysi waxay ku fasireen barkoodii waxay leeyihiin waxay qadareen yani todoba dhudhun barkoodiina yani waxay qadareen yani daqaa'iq falakiyiintii hore waxay qadareen adiga afar darajo afar darajo hadii la yidhaha halkii darajo afar daqiiqa waaye macnaha markii oo oraxda ay soo baxdo hadda camal ishraaqa hadda amaan beri waxaa waaye dameelama saac lama daqiiq markii oraxda ay soo baxdo waxaa la rabaa markaasi tartafica qadar rumxin samaysahaa in markii tamay lix daqiiqa ay ku darsanto ilaa tamay lix daqiiqa a qadar rumxi daqadig yani waa kala baxeen culamada waaweyn fuqahada mutamakiniinta e kuwa reer sham hadda dambeeyeen iyo kuwa reer masarta masarta waxay ku qadareen hulusu saaca ay lahaayeen labaatan daqiiqo calaa kuli xaal afaraa udhexeeya laakin falakiyiinta waxay kuleeyihin ba oraxda socodkeed halahaan daqiiqadii halahaan yani ay maraysaa ma gaari karo qadar rumxin hataa shan daqiiqa ludaro kifaaya waay leeyihin malakabahaya ika yani wadiifadoodi maaha fuqahada oo waaweyn waxay dhaheen yani ixtiyaal daraadeedii waktiga ha u bislaado irtifaaca ha bislaado waxaa laga dhigi tamilax daqiiqo markii tamilax daqiiqo bacd alishraaq haddii tamilax daqiiqa la gaaro ishraqa waa dugi karaa intii ka horeyso in la dugto xaaraan waaye sunatulishraaq sunatulduxaa in la dugto xaaraan waaye sunatulishraaq sunatulbuxa ilaa dugta wakta xaaraan ilaa ama todoba tama lix daqiiqa markuu darsanta maayne halaa taxriim ala mar inta waxaa ka baxay waxyaal ahli galeen usuul kamid ah laga baxsi doohayaa laakiin insha allah waktiga ilaahayna gaarsiyaa si fiican wadarsi doonaa maxaa yeel cibaadada xaaraan waay laleeyahay maxaa looha iyadoo yani faasida waaye cibaadada faasidana xaaraan waaye cibaada faasida xaaran waaye mutlaq ahaanbe amase lou dhiisto salaadii halkaan lou dhiisto khatar waaye salaad xaaraam ahaan maxaa yeele ma guntamayso xaaraan aan guntamaynin waaye xaaraan oo aan guntamaynin waaye haddaanidaa karaahada yani karaaha taxriimna waa intane waay duulani karaaha tanziih waay laakin maya muctamadka karaaha xaaraan waaye litaxriimi waay marka haddaan waxaa lahaan xaaraan waay yani la falo marka wixii tanziih ahaa iyo wixii taxriim ahaa yani waa kala qaybsameen salaadii karaaha tanziiha la kahdaa saddex siyeed meel leh in loo dugto karaaha tanziih waaye taxriimka saddex shan taam waaye lama oo bilficli ah iyo saddex oo bilwakti ah meeno saddex bilwakti ah waanma wadnaa sad siyeed meel in loo dugtona karaaha tanziih waaye siyeed makaan siyeedda makaan intee waaye kacbada dusheeda lagu dugto korkeedii kacbada korkeedii lagu dugto karaaha waaye sahrada oo baytulmaqadis in lagu dugto karaaha waaye yani durusiina durusiniina waa la ihaha intaaba ku yidhi wadurusinina wasima o durusina durusinina ayadaa ku timi duruzaytna hmm. waa la ihaha lu dugto iyadana waa jirta duruzaytna waa jirtaa iyada la dugto lama durusina duruzayt lama jebel oo shaam ku yaalin safar korkeeda jabalka safar korkii naftiisa idan loo dugto karaahi waaye marwa korkeed loo dugto karaahi waaye sacyiga beenka dhacdooda inta waay karaahi waaye karaahi waaye tulcaqaba meela lahaayo oo jamratulcaqab buuraha la jamaayo waaye oo shaydaanka kaas korkii loo dugtana karaahi waaye kiraahiga xaaraaman kala shee wayna dheg turtiyinkida xaaraan waaye dhehina waa kiraaha waaye macnaha sawaab male aloo wada sawaab male jabal carafa saas oo kale carafada buuraha jabal maya jabal carafa carafa weyn tahay laakiin jabalka weyn oo kortiisa iraanka u badan pakistaanka idan karaahadka siyadi meel oo salaada makruuhaadka ku ahaayeen oo karaaha tanziiha ah loo xaaraam ahayn xaaraam ee waa karaaha tanziih kaama loo sii haayo oo kadaan saas waaya cinda alistiwaa'i waa kaas saddexdii wakti waay alaa kuli xaal yani maxaa lihida marka karumxin wa bacd alcasri wa bacd salaat alcasri salaad casrka dukashadii bacdigeedine salaad la dugto xaaraan waaye oo sabab lahayn xataa tagruba qoraxda intay ka dhacdo ilaa lisababin sabab daraadiisi maane sabab daraadiisi maane ilaa lisababin sabab daraadii la dugto xaaraan maaha kaasi maxaa waaye sababtii misaalkiis wa kafaitatin salaadii oo kaa tagti waaye salaadii fardiga ahayd oo shali kaa tagti ama maanta kaa tagti duhra yani aad kaa tagti yani casirna waa dukatay kabacdiya yani waa dukahaysaa kafaitatin salaadii kaa tagti waaye oo kale waaye iyo wakusuufin urux madoogaadkii waaye uruxda maantii la qabtaa hadii la qabto haddii casirka bacdiis la qabto waa la dukahaa kusuuf وتحytin salaadii تaxyat mjidka ahayd waaye mjidkii mqaaran waaya lsku haya وashadat shukrin yani shukrigii sujuudkiisii waaye sajuud talaabihina waa ku jiraa maxaa yeelay sababtaa kala qaybsamtaa sababtaa kala baxda sababtaa kala baxda oo mutaqadim iyo mutaahir iyo muqaaran ay wala baxdaa sababka haddii mutaqadim as yahay kuwi mutaqadimka ahayn waa kuwa aan soo sheegda waa sheekha mihaaliyi faa'idadii oo kale waayo sababtii mutaqadim maayo waxaad dukaysa salaadkaa tag sababteedi maxaa waa horumaray waa horumartay markaas faa'idadii waayo maxaa yeele waa kaa tagtay waa qadahaysaa waktigaasaad qadahaysaa orxda yani ahaada bacd alcasri bad stiwa cinda اstiwaai yani bacd subxi ahaado waa dukaa cinda stiwa waa la dukaa markaas amase waktigii waxa waaye sababkii muqaarin waay hmm. sababkii muqaarin waay waxaa qafkii oo u kulmay sababkii muqaarinka ahaa awqaad makruuha a kulanto waxay la kulanti awqaadkii makruuha ahayd oo la duglahay cinda alistiwaa yaa oraxda la qabti markaas amase bacda alcasri a oraxda la qabti kusuuf waa la duglaa suurada marano kusuuf shamsi waaye awqaadii makruha ahaa muqaarin waaye muqaarinka macnihii suuradiisan keeno maxaa waaye waktigii makruha ahaaya wakti oo macnihiisii oo ay la kulanti salaad la kulanti kusuufu shamsi waaye waa udukahaa subaday kusuufu shamsi waa udukahaa cinda alistiwa waa dukahaa wa bacda alcasri waa dukahaa waa kaas bacda alcasri iyo bacda subxi ala qabti saas oo kale waaye orax banaan iyadoo la gaarin lam tartafic hataa yani hadda ramxin ma la gaarin ama se ooqaadana masjidka kulan masjid aad kulantay masjid aad tagtay masjid aad gashay sabab muqaarin waayo waxaa kamid a adoo masjid yani <clears throat> yani cunugaa lagu dhalay aad soo heli adaa kaa maqneed